mutaabiceeyo imaamkiisa oo uu isaga markaa daba socdo oo uu ku raaco wixii uu samaynayo mukabiran xaal uu markaa yahay mid takbiiranaya wa khaafidan iyo xaal uu yahay mid hoobanaya oo hoos maaragtay hoobanaya haday rukuuctahay hadday sujuud tahayba wa raafica iyo xaal uu yahay mid kor u soo kacaya oo ama rukuuc ka soo kacaya ama sujuud ka soo kacay yacni waxa weeye waxaa la rabaa ma'muumkii imaamkiisii in uu mutaabaceeyo mutaabacadaasina waxay noqonaysaa inuu laba shay isla ilaaliyo ficilka uu samaynayo in horta imaamku uga horeeyo inta aanu arintaa ka faaruqinna waa inuu ugu tago oo waxaa la rabaa imaamkii maalan marka uu rukuuco mamuumku uu sugo intuu rukuucda imaamku ay xasilayso markii imaamkii uu rukuuco ayuu ka soo daba rukuucayaa intaanu weli ka soo kicin marka haddii uu ka hormaro ama uu mar la sameeyo ama uu iska sugo intuu ka soo kacayo oo markaa kadib uu rukuucdii la yimaado intuuba waxay noqonaysaa arrin mukhaalafa ah ama xaalaal ha noqotay ama karaahiye ha noqotee fa abtaluu culammadii haddaba way ibaaliyeen salaadii in cinda caqdin saabaqah in saabaqahu imaamkii hadduu la berato ka hormaro wey musaabaqadu waa ka hormarka imaamka laga hormarayo hadduu imaamkii ka hormaro cinda caqdin cinda caqdi salaa salaada guntinteedii iyo xidhashadeedii hadduu kaga hormaro imaamka salaadaas way buraysaa waxaa loo jeedaa biniyat liqtidaa isagoo niyeysan inuu ma'muum yahay oo imaamka uu ku xidhan yahay ayuu imaamkiio aan salaadii xidhanin xidhay ma xidhamayso salaadaasi laakiin hadduu dee iska xidhanayo safkiiba wuu ku jiraa laakiin salaad buu iska xidhay isaga keligii iska xidhay dee markaa munfarid buu noqonaya markan la leeyahay buraysaa waa marka uu xidho biniyati liqtidaa isagoo niyadiisu ay tahay inuu imaamka ku xidhay imaamkiina salaadiiba ma gelinba marka taasi way isla ogol yihiin ibnu rushdi baa shaafici ka sheegay inuu ogol yahay in imaamka laga hor xidho salaada taasina marka qaabkan aynu imika u hadlayno laga hadlayo dee shaafici iyo keyrkii toona ma qabaa laakiin arrin kaloo shaafici oo qaba baa jirta oo laga yaabo markaa ibnu rushdi inuu taas eh, ay markaa waxa weeyaan eh, qasadkiisu ahaa laakiin dee masalada laga hadlaya iyada ma aha waxa weeye qofkii oo salaada iska galay oo munfarid ahaan munfarid ahaan u galay haddii cidi timaado ay salaad xirato ka dambeysay ma ku eh, niyatuliqtidaa ma samayn karaayo iminka isagoo salaadii ku jira imaamma ka dhigan karaa kaa qowlayn baa shaafici ugu jira jadiidkuna uu ahaa waa u samayn karaa oo qof kaa dambeeyey oo adiga dabadaa salaada xidhay in aad fii anaai salaa adoo salaada dhexdeedii ku jira imaam ka dhigato ama haddaan sidaasi kaba maaratay dhow aan samayn dadkii masbuuqiinta ahaa ee salaadu ay dhaaftay ee ragcadaha qaar dhaafeen markii ay kacaan haddii qaarkood ay qaarka kale imaam ka dhigtaan oo mid iyagii kamid a ah imaam ka dhigtaan hadduu doono haba ka dambeeyo mid salaada dib ka soo galaybo iyaga ka dambeeyaba ha noqdee shaafici wuu ogol yahay marka taasaad moodaa in eh, ibnu rushdi qowlka uu markaa shaafici u nisbeeyey inuu kaa noqonaya laga yaabo laakiin taasi waa arrin kale oo waa waxay calaaqa la leedahay aliqtidaa fi afnaai asalaa salaadda dhexdeedii qof aan ma'muum ahayn ma'muum ma isu bedeli karaa shaafici wuu qabaa laakiin qof aad doonaysa inaad salaada ku xidhato aan weli salaadii xidhanin adigoo niyatul iqtidaa oo ma'muumnimo niyeysan inaad salaadii ka hor xidhato shaafici iyo keyrkii toona ma qabaa salaaduna sidaa kuma guntamayso fa salaadii way buriyeen in cinda caqdin saabaqah in saabaqahu eh, markaa tan eh, atnaa asalaad qofku ma'muum bedeli karo shaafici wuxuu xujaysanaya dabcan xadiiskii dee nebigu calayhi salaa slam abubakar dadka tujinaya uu yimi waaba laba bisaabay ahayd labada jeerba abubakar oo ku jira oo dadkii tujinaya ayaa nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam marna markii uu xanuunsanayay marna markii uu maqnaayo qolada uu soo heshiisiinayay labada jeerba dee nabiga oo ka dambeeyey abubakar ayaa salaadii xidhay abubakarna ma'muum buu isu bedelay isagoo marka hore imaam ahaa aw fiihi ayru lxanafiyi waafaqah faabaluu way buriyeen salaaddii in cinda cabdin saabaqahu aw amaba waafaqahu hayru lxanafiyi wixii aan xanafi ahayn waafaqahu uu ku muwaafaqeeyey fiihi fi lcaqdi salaada caqdinteedii haddii uu ku muwaafaqeeyo muwaafaqadu waa inuu hal mar la sameeyo oo isku mar allaahu akbarti ra'da ayay salaaddu ku xidhantaa marka ra'da la gaaro ayay salaaddu guntamaysaa inta ka horaysa may guntamin marka haddii radii xarafkii ra'da ay isku mar ku dhawaaqaan ama xataa shaaficiyada iyo sida ay u cabiraan isagoon weli imaamkii xarafkii ra'da gaadhin inuu ma'muumku sii bilaabo takbiirtii iyadoo niyatuliqtidaana meeshii jiro markaana salaaddu way buraysaa ma'muumkani dee waxa weeyaan wuxuu salaadii bilaabay isagoo niyatuliqtidaa niyeysan cidda uu ku xidhanayaana weli aanay salaadiiba u guntamin markaana way ka buraysaa laakiin xanafigii isagu muwaafaqada ma burinayo suurada muwaafaqada xanafiyadu ma burinayaan wa sabquhu bikayrihi lan yubطilha ila salaama alcamda fii qowli اlmala wa sabquhu imaamkii in ma'muumka uu kala hormaro bikayrihi bikayri caqdi biayri caqdi salaa oo iraamkii ixraamka wixii ka soo haray sida inuu rukuucdii kala hormaro ama sujuuddii kala hormaro ama rafcigii uu kala hormaro lan yubطilaa salaada gurin ma burinayo sida ay madaahibtu u badan tahay laakiin dee khilaaf wuu jiraayo shaaficiyadii baaba isku khilaafsan oo asaxa ayaa odhanaya hal rukni in imaamka lagala hormaraa ma burinayo ila salaam alcamda fii qowli lmala salaantii loo kasay mooyaane sida jumhuurku ay qabaan haddii salaantii imaamka lagala hormaro assalaamu calaykum imaamki salaadii baa ka bixin aada adigu ka baxdo salaadaadu way buraysaa taana way isku raacsan yihiin qowlilmalaa markaa laleeyahay waxoogaa takhriij ibnu rifca uu sameeyey ayuunbaa maaragtay khilaaf hawshaasi maaragtay geliyey laakiin kutubtii mashhuurka ahayd iyo madaahibtuba sida ay qarirayso haddii imaamka salaantii lagala hormaro salaadaasi way buraysaa iyadana way isla ogol yihiin ti markaa kaska ahayd hadday sahmi tahay ku buri mayso wayaqra'u lma'muumu qur'aana wajab lishaaficiy walisiwaahu yustaxab wayaqra'u lma'muumu qofkii ma'muumka ahaa wuu akhriyayaa qur'aanan wajaba qur-aankii waajibay qur-aanka waajibayna de wuxuu ahaa faatixa buu ahaa lishaaficiy shaafici agtiisa wuu akhriyaya walisiwaahu ciddii isaga kasoo hadhay agteedana yustaxabbu qiraa'ada ma'muumka waa la istixbaabaa uno waajib ma noqotee mustaxab bay noqotaa ilaa ladal ladaljahri marka imaamku uu la jahrayo mooyaane oo markaa xataa mustaxabna noqon mayso walilnucmaani abu xaniife isaga waxaaba u sugan yaskutu fi lisraari waliclaani wuu aamusayaa ma'muumku haddii imaamku uu siraysanayo iyo haddii uu la jahrayaba isagu waxba akhriyay maayo haddaad yaxrumu tirahdana way iska caadi yaxrumu fi lisraari waliclaani laakiin iyagu kama cabiraan kelmadda yaxrumu yukrahu bay cabiraan waayo waxyaalaha khilaafiga ah way iska ilaaliyaan inay kelmadda taxriim ay u isticmaalaan laakiin karaahada ay sheegayaan waa karaaha taxriimiya oo ma ogola ma'muumku inuu xaraf akhriyo uma ogola marka qiraa'at lma'muum weeyaan meeshani qiraa'at lma'muum shaaficiyadu waxay leedahay qowlkii jadiidka ahaa waa waajib qiraaءaة اlma'muum fi اljahriyai wa fi اsiriya faatixada inuu akriyo wax kala akhriyi maayo hadday salaadu jahriya tahay hadday siriye tahayna dee wixii imaamku akhriyayaba uu akhriyaya aimadii ka soo hadhay saddexdii madhabee kaleba waxay leeyihiin laa qiraa'ata cala alma'muum aslan qiraa'o ma'muumka ku waajibtaa ma jirto horta laa fi siriya walaa fi ljahriya qira'adu kuma waajibto man kaana lahu imaamun fa qira'atu limaami lahu qira'a mursalka xadiidkaa markaa irsaalka mashuulka ku ah ayay iyagu xujaystaan wa idaa qara'a fa ansitu iyo aayaddii qur-aanka iyo idaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansitu oo imaam axmed iyo odhan jiray ajmacuu calaa annaha fi salaa imaam shaaficina raximah llahu tacala dee axaadiistii laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaabi kuwaasu markaa xujaysanaya hadaba hadii salaadu ay siriyo tahay wixii xanafiye ka soo haray waxay leeyihin imaamkii wama'muumkii wuu akhriyayaa qur-aankii labadii ragcadood hore faatixadii waa akriyay suuradii kalena wuu raacinaya labadii dambena faatixadii unbuu akhriyaya laakiin waa nadban waajib ma abi hadday salaadu jahriye tahay oo imaamkii qiraa'adiisii uu maqlayo iyadoo waxba akhriyi maayo malikiyada iyo xanaabilada xanafiyaduna marnaba waxba akhri maayo bu marka haddee alkhuruuj min alkhilaafna halka way adkaanaysa shaaficiyadii waxay leedahay faatixadii waa kugu waajib xanafiyadiina waxay leedahay waa ka xaaraan marka haddee dhinacaad u fakarto oo khuruuj mialkhuruuj min alkhilaaf mustaxabud kuu suuragal ma aha marka haddee inaad meel u qabsato ayay iska noqonaysa madhabkaagaas unta iska hayso daanad ijtihaad darajadeed lahay وxadث الإmam laysa mبطلا cinda siwa bni haabiti in yجhala aw yجhل الmأmuum cinda الshaafiعي wda اlkalaamu fi صalaaة الtaabici waxadaثu limaami imaamka xadadkiisu wayse la-aantiisu laysa mubطilan salaadii ma'muumka laga hadlaya sida shadriga dambe ku sheegay mubطil ma aho salaadii ma'muumka burin maayo cinda siwa bni haabitin abu xaniifa wixii ka soo haray agtooda marka la joogo in yajhalaa labaduba imaamkiiyo ma'muumkuba xadadka hadday jaahil ka yihiin aw yajhal lmamuum ama ma'muumku uu jaahil ka yahay oo aanu dareensanayn imaamkiisu inay bilaaweysan yahay cinda shaafici weyaan tan dambe shaaficiguun agtiisa wadal kalaamu hadalkani wuxuu ku saabsan yahay fii salaati taabici ma'muumka salaaddiisii buu ka hadlayaa dee imaamka salaaddiisu mar walba way buraysaa waa muxdis weeyaan imaamkii aanay salaadiisu asixin muxdika ahaa ama najaasa lahaa ama maarata mamuumkiisii xukunkiisu muxuu noqonaya qolyahan jumhuurku waxay qabaan yani waxa weya nooc kamaalul ah iyaa ka dhaxeeya maarata imaamka iyo mamuumka qaacidadii idaa saqaa alaslu saqaa alfarci idaa saqaa almatbuuc saqaa ataabici halkaas marka waxay leeyihiin haddii labadooda mid uuni ogsoon yahay weyse imaamku wuu ogsoon inuu bilaa weysay haddana dadku maaratay fujuurkaasi wuu ku dhacayaayo wuu isxasuustay wax hadduu doono laakiin waa iska wadaa salaadii wuxuu isleeya nimkaad bixiyo liisweydiin waxay leeyihin markaa salaadiisu da dabcan waayo ma jirto ta ma'muumkuna ma jirta bay leeyiin haddii laakiin labaduba aanay dareensanayn ma'muumkuna ma oga inuu kali bilaa weyse yahay imaamkuna isma oga salaaddii saasay ku dhammaatay mamuumka salaadiisii way asaxaysaa bay markaa yidhaha imaamka u baani u asaxay shaafici isagu xagga ma'muumkunbuu eegayaa ma'muumku arrintan miyuu ogaa mise ma ogeyn hadduu isagoo og iskaga xidhay dee kaasi waa nin ciyaaray salaadii uma jirto haddii aanu ma'muumku ogeyn salaadiisu waa u taam maxaa yeelay faatixadiisu qolyahan kale de waa ku ilaha imaamkuun imaamkuunbaale maamuulka qiraadiisu ictibaar agtooda kamay lahayn markaa halkaasaa markaa eh, maarata irtibaadkan qawigii uu agtooda ka imanay wuxuu i xadaimaami laysa mubilan mid markaa burinaya salaaddii maamuumka maaha cinda siwa bni haabit abu xaniifa agtiisa wixii kasoo haray iyo jahla marka abu xaniifa isagu muxuu leey mar walba mar walba eh, waxa weeyaan mar haddii salaaddii imaamku ay baail tahay tii maamuumkuna waa baail laakiin maalikiyada iyo xanaabilada iyaa waxay leeyihin haddii labaduba ay jaahil ka yihiin ma'muumka salaadiisi waa u ansaxa in yajhalaa aliftu waa tafniye wey aw yajhalilma'muum ama haddii ma'muumkii uu jaahil yahay iyadana ma burayso cinda shaafici shaafici agtiisa wada lkalaamu fii salaati taabici ma'muumka salaadiisiiba arrinkada khuseeya واعتد مدرك الإمام راكعا وقيل ذا ولو رآه رافعا وبعضهم جميع هذا منعا ومن لعذر لم يطق أن يركع سعى وراءه wuxuu yidhi wactada mudrikulimaami wuu tirsanayaa qofkii soo gaadhay imaamka raakican xaal imaamku yahay mid markaa rukuucsan wuu tirsanayaa ragcaddaa qofkii imaamka rukuucda ku soo gaadhay ragcaddaa wuu tirsanayaa way u tirsan tahay wa qiila qiil baa yani culamada qaar baa yidhi da arrinkani waa sugnaanaya oo xukunkani waa sugnaanaya walow ra'aahu raafica xataa haddii uu arkayo isagoo soo kacaya kolba haddii dadkii weli rukuucsan yihiin oo dadkii uu ku gaadhay bacdukum aimatun libacdin baa laga heshay barhkiiba barhka kale aima ayay u yihiin kol haddaad dadkiioo weli rukuucsan ama qayba rukuucsan yihiin aad timid ood rukuucdii ku gaadho imaamku haba soo kaceen waad gaadhay ragcaddaasoo waa tirsanaysaa culammada qaarkood ayaa yidhi shacbi idan tahayta ila safi walam yarfacuu ru'uusahum waqad rafaca alimaamu ra'sahu farkac iska rukuuc imaamku haba soo kaca kol haddii dadki weli rukuucsan yihiin safkii soo gaadho iska rukuuc buu yidhi laakiin jumhuurku taa ma qabaan jamaahiirtu taa hore ayay qabaan wa bacduhum jamiica qaarkoodna wax warkaasoo dhanba waa diiray weeyaan waxa ay ku tegeen in aan kol haddaanad faatixadii soo gaadhin in aanad waxba tirsanin bukhaari iyo madhabkiisa weeyaan abu hurayrana qowl qowlkaa u dhow baa laga sheegaa qiyaamkii haddaanad soo gaarin rukuucda tirsan maysi sheekh culammadii waqtigana cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi raximah llahu taala risaalad baaba ka qoray uu qowlkaa ugu nusraynayo laakiin de jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxyaala ay deliishanayaan oo loo isticnaasi karo oo awood siinayaana waa jiraa waxay ku tegsan yihiin haddii rukuucda lasoo gaaro in la tirsanayo wman lcudrin lam yuطiq an yarkaca sacaa waraa'ahu wayulqi lmaaliki in takuni iluulaa wagayru daa xuki waman qofkii lam yuiq an yarkac aan awoodin inuu rukuuco mamuumkaa laga hadlayaa licudrin cudurdaar daraaddii qofkii u rukuuci kari waayey sida in meeshii ciriiri ka jiro oo kale meel ku rukuucada uu waayey kadibna imaamkii rukuucdii ka soo kacay haddana xaggeeda sujuudihii loo kacay isna weli aanu rukuucinba sacaa waraahu waraaa alimaam imaamkuu daba ordaya waa maxay yacni rukuuc buu daydayanayaa wey inuu rukuuco ayuu isku dayayaayo uu haddana ka soo kaco imaamka uu meesha uu joogo ku gaaro sacaa waraahu wayulqi lmaaliki maalikigu wuu iska ilqaynayaa ragcaddaasi gebigeedaba in takun iluulaa hadday ragcaddii koobaad tahay ta rukuucdeedii imaamka aad ku gaari weyday wuxuu ku leeyahay ragcaddaasi kumaba tirsana marka maxaad samayn waxbaha rukuucin sujuudda un meel la daydayo imaamkii u sujuudsan yahay soo maa sujuuddaasun hadda meel la gaar sidii qof masbuuqa iska soo qaad oo hadda salaaddii soo galay dee haddii la sujuudsan yahu sujuudi jira un soo maa sidaasuu salay buu waa day ragcaddii koobaad tahay laakiin hadday ragcadihii dhexa tahay dee wuxuu leeya salaaddii horey kuugu soo xidhanto ragcad waxbaa kuu soo jirayoo ragcad iyo wax ka badan baa kuu soo jiray marka ilqee halkan lama odhan karayo markaa deetana halkii qoladii horeba sidii ay dhahay maaragtay eh, sujuuddii dayday oo daba carab ayuu markaa ku leeyahay wa kayru daa xuki aqwaal kalena waa la sheegay shaaficiyada minhaajkaabay aqwaal kale ku qoran tahay laakiin sidii muctamadka ahayd waa sidan sidii muctamadkaadi waa sida dabcan shuruud bay udhigayaan inaan afar rukni oo dhaadheer adiga imaamkaygii dhexaynyo maaragtay waxyaale ayaa jiray xagga madhabka laga sii baanayo halka tafaasiil looguma talageli wa awal asalaati fi laqwaali liyaqdihi lmasbuuqu la lafcaal wlkulu lilkuufi qadaa wamactumid wacaksu da lmujtahid wa salaati salaada bilowgeedii fil aqwaali xagga aqwaasha marka laga hadlayo liyaqdihi lmasbuuqu awalkaa ha qalleeyo masbuuqu oo yacni ha u kaco marka imaamku uu ka baxo waxa uu u kacayaa waa awalu salaatihi masbuuq marka xagga aqwaasha la joogo lal afcaali xagga afcaasha maya oo xagga afcaasha awalu salaad kama ahee waa aakhiru salaad walkullu lilkuufii qadaa abu xaniifa isagu siduu leeyahay mayane dhammaanteedba waa qada afcaasha iyo aqwaashuba oo awalkii yaa la qadaynaya wamactumida laakiin xanafiyadii qowlkaa may ictimaadi wa cagsu daa qowlkan abuu xaniife cagsigiisu lishaaficiyi mujtahidi shaaficigii mujtahidka ahaa imaamkii ayaa markaa cagsigalo isagu wuxuu leeyahay meeshan qadaabo ma jiraba waxa weyaan aqwaasha iyo afcaashuba waa salaada qaybteedii dambe waxa weeye maa yudrikuhu limaamu maca almamuum maa yudrikuhu lmasbuuqu maca alimaam maa yudrikuhu lmasbuuqu maca alimaam saas masbuuqu waxa uu la soo gaaraya imaamka iyadoo ragcada ku dhaafay markaad imaamka salaaddii la gasho ragcadahan aad hadda tukanaysa imaamku uu tukanaye imaamku dabcan wuxuu tukanaya waa qaybtii dambe salaadiisa yani haddaad tii labaad ugu timid dee ragcaddii labaad buu isagu ku jira adiga maxay kuu tahay ma tii koobaad bay kuu tahay mise tii labaad bay kuu tahay fuqahadu waa ku kala aragti duwan oo qolyaha qaarkood waxay leeyihiin ragcaddii labaad baad ka bilaabaysaa salaada halka imaamku uu marayubaad ka bilaabaysaa hadduu ragcaddii labaad marayo tii labaad baad ka bilaabaysaa hadduu tii saddexaad marayo tii saddexaad baad ka bilaabaysaa hadduu tii afraad marayo tii afraad baad ka bilaabaysaa markay markaa isagu salaadiisa ka baxo iyaa kow ka soo bilaabaysa intii maarata waxaa kaa tegin kow iyo laba iyo saddex soo ma tii koobaad tii labaad tii saddexaad tii afraadna horaad u tukatay oo marka afraad baad ka bilowday bay noqonaysa shaafici isagu warkaa wuu diiday oo wuxuu yidhi wax afar ka bilaabmaa jiro wax saddex ka bilaabmaana ma jiro ibnu xasmina ku waafaqayo laa yucqalu aakhiru yakuunu awalan wa awalu yakuunu aakhiran wax markaa caqligu uu sooraynaya maaha marka fuqahadu waxay ka eegayaan imaamkii iyo mamuumka waa kuwan kamaalulirtibaa jumhuurkii ka maaragtay ka dhexaysiiyey aad bay isugu xidhan yihiin waa kuwa yiri marka waxay ka cararayaan wixii imaamku tukanayey wax aan ahayn inaad tukanayso marka deetna ragcadihii tukanaya tukanaysa laakiin waxay haddana la yar fool xumaatay hadhowtoola afcaashii in salaadii ay wax dabagedisan noqoto marka waxay yidhahdeen xagga aqwaasha imaamkaad kala socoto hadhowtole markaad kacdo haddii maalan salaaddu ay salaad cishaay ahay oo aad saddex soo gaadhay markaad kacdo ragcaddii koobaad baad tukanaysaayo haddii markaa cid aad tashwiishinaysaa aanay jirin jahriyay kugu noqonaysaa korbaad qiraadii u qaadaysaa faatixadii iyo suuraddii ayaad markaa waxa weeyaan akhriyaysa marka xagga aqwaasha waxay yidhaahdeen waa awalu salaa waxaanaad u kacaysa xagga laakiin afcaasha waa aakhirkeedi uun saasay leeyihiin saddexda madhabba laakiin abu xaniifa oo asxaabtiisii aanay la soconin ayaa wuxuu leey waxoo dhanba waxaad u kacaysaa waa awalkii aqwaal iyo afcaalba maxaa ka imanaya salaaddii maqrib haddaad ku soo gaadho ragcaddii saddexaad oo aad ragcaddaa la tukatay waa la atixyadsado waa laga baxay tii saddexaad baa tukatay buli abu xaniifa soo tii kooaad iyo tii labaad ta kooaad iyo ta labaadna atiyaad ba udhexeeyey waa maya wuxuu ku leeyahy laba ragcadood oo jahriya uun tuko marka u dambaysa un marka maxaa soo baxday salaad maqriboo day dabagedisay ragcad baa la tukaday waa la atiyaadsaday haddana labaa la tukaday waa la atiyaadsaday soo marka qolyihii xanafiyadii maalikiyadu taasay xamili waayeen iyo muxuu ahaaye eh, xanafiyada laftooda marka waxay yidhahdeen salaadina bedisni aan aqwaasha iyo afcaasha kala qaadin marka maxaad samayn salaaddaa maqrib waad kici ragcad baa tukan waad atixiyaad ragcad jahriyaa tukan waad atixiyaadsan lakiin waa ragcaddii koobaad haddana waad kici ragcad kale oo jahriya oo suuraddeediina wadata ayaad haddana tukan haddana waad fadhiisano waad atixiyaadsan saasay markaa saddexda madhabba ay iyagu qabaan shaaficiyaduna da si u tukataan bay qabaano ragcad markaad ragcad jahriyaa tukan waad fadhiisan waad atixiyaadsan ragcaddii u dambaysay siriga ahay ayaad haddana u kici intaasuu ka hadlayaa wuxuu yidhi wa awala salaati fi laqwaali liyaqdihi lmasbuuqu lalafcaali wa eh, awala salaati salaada bilowgeedii fil aqwaali markay xagga aqwaasha noqoto liyaqdihi lmasbuuqu masbuuqu ha qalleeyo waxaanu qallaynayo u kacayo marka wamaa faatakum faqduu baa riwaayad ahay riwaayadna wamaa faatakum faatimu way kala haystaan madaahibtu faqduu qolada maarata riwaayadaasi qolaa ku dhegi warkaas waa qadaa baa lagu sheegay bay leeyihi marka liyaqdihi lmasbuuqu masbuuqu ha qadeeyo wixii markaa salaada awalkeedii xagga aqwaasha lal afcaali afcaashii awalka ma qalaynayee afcaashii awalka taa tukanay baa laga soo qaadayaa xagga afcaasha markaa aakhirkii ayuu tukanaya wlkullu lilkuufiyi qada dhammaanba qada ayay abu xaniifa isagaa u tahay afcaal iyo aqwaalbo marka waa awalkii oo la qadaynay qadaynayo wamactumida laakiin lama ictimaadin xaggii madhabkooda wa cagsu daa kan abu xaniife cagsigiisu lishaaficiyi mujtahid imaamkii shaaficiya mujtahidka ahaa ayaa uu u sugnaa baabu salaati ljumuca fardun cala alacyaani ijmaacan waman lishaafici kifaayatan xakaa wahan walam tajib ila cala xurin dakar laa dii saqaa min maanicin walaa safar wاlkhulfu fi اraqiiqi wاlmusaafiri fawajabat calayhima liلظaahiri wwaqtu gayr اlxambali kaالظuhri wacindahu min aلضuxaa lilcasri walilguruubi cinda اlasbaxi istamar wjamcuha fi qowlihi bاثnay cashar wاlxanafiyu liثalaaثaة اlkhaطأ wاlarbacuuna lisiwaahu maa wajab wالظaahiri bimuqtadin fadin qanic wغayru hada min aqaawiila sumic wakownuha biqaryaةi sharط falaa tasixu fii baadiyaةi kaman jala walyأti baadin yasmacu اlأdaana min naxwi qadri farsakhin qad baana wkhuطbataani sharطuha wاlmushtarط fii madhabi الnucmaani khuطbaة faqط wاshturita alxamdu maca الصalaati clى النبي وآية وصاaتي وmالك بمطلق الوعظ اkتفى ومطلق الذكر لdى الكوفي كفى ويجب الإنصاaت والمطلب رآه ندبا في جديد المذهب وسن للداخل ركعتان لا عند رصبحي والنعمان وسن غسل جمعة لمن ذهب وذاك عند الظاهر فرض وجب ومدرك الركعة صلى جمعة وليس شرطا للعراق ركعة فرض على الأعيان salaadan jumucadu fardu cayn weeye acyaanti iyo afraadii ayay fardi ku tahay ijmaacan ujmica calayha ijmaac ama xaalay markaa waxa wey mujmac calayha tahay arrin lagu ijmaacay xaal ay tahay waman ciddii lishaaficiyi kifaayatan xakaa xakaa lishaaficiyi shaafici u xikaayooday kifaayatan kifaayo inay tahay oo fardu kifaayo ay tahay wahana waa daciifay qowlkiisuyo qowl marka waxa war daciifa weeyaan warkaasi wax shaafici ka jira ma aha <clears throat> shaafici bay qolyaha qaarkood ka soo naqliyeen inuu yiri waa fardu kifaaya haddii dadkii qaybi ku raggii intii kale waa ka dhacaysa laakiin qowlkaasi waa arrin alad ah alatun cala shaafici maaha qowl daciifa weeyaan ma aha maba aha qowl saxa ah oo qowl shaafici inaanu ahayn ayay culammadu tilmaamayaan oo qallatuu qaa'ilahu ittafaqa alqaadi abuayib wasaa'iru man xaka hada alwajha calaa annahu ala inuu ala yahay ayay isku waafaqeen buu le imaam nawowi raximah llahu tacala wixii ciddii ka soo naqlisay shaafici warkaas walam tajib ila calaa xuri walam tajib ku waajibi maysa haddaba jumcadii ilaa calaa xurin cid markaa xor ah aban ijmaaca waxaa soo naqliya ibnulmundir iyo ibnu qudaame iyo keyrkad buu soo naqliya walam tajib ilaa calaa xurin dakar kuma waajibayso salaadan jumcadu qof xor ah mooyaane oo haddana lab ah laa dii saqaamin kaasoo aan u saaxiib ahayn cudur maanicin diida walaa safarin walaadii safarin qofkaasoo aanu saaxiib ahayna safar oon musaafir ahay markaa waa qof xor ah oo lab ah oo aan xanuunsanayn caafimaad qaba oo aan musaafir ahayn ayay ku waajibaysaa intaasi markaa taqriiban waa laysla ogol yahay dumarkii ku waajibi mayso addoomihiina ku waajibi mayso xanaabilada qaarkood baa laga sheegay riwaayo inay leeyihiin gabadha waa ku waajibtaa laakiin ullitat hadihi riwaaya waa riwaayo halad a baa leeyi oon imaam axmed ka sugnay wuxuu yihi wاlkhulfu fi الraqiiqi wاlmusaafiri waxaa daba la isku khilaafsan yahay addoonkii iyo musaafirkii oo daahiriyadii way ku waajibinayaan fawajabat calayhimaa lidaahir daahirigu wuu ku waajibinayaa addoomihii iyo musaafiriintii oo dee xadiidkii aljumucatu waajibatu ilaa calaa arbacatin wuu daciifinayaa dee dumarkiina malaha ijmaaca unbuu u cuskaday oo meelu ka mara u waayey intan kalena shaki baa markaa ka galay ijmaaca ku sugan marka wuxu addoomihiina way ku waajibaysaa musaafiriintiina way ku waajibaysaa laakiin dee sax mahay ala weeye waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam marar badan buu safar galay in badanna maqnaa jumco keliya uu tukadayna lama sheegi bal isagoo carafo jooga nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu duhur tukaday maalin jumcana way ahay musaafir buu ahaa inuu duhur tukadayna waxaa tilmaamaya khaaba qabla aladaan intaan la adimin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbaday markaa dee duhur buu tukaday wuxuu yihi wاlkhulfu fi الraqiiqi wاlmusaafiri fawajabat calayhima liلظaahiri wa waqtu gayri اlxambali kaالظuhri wixii aan xambali ahayn waqtiga salaadda wuxuu ka dhigaa sida duhurka oo kale oo zawaalka ay soo geli dilligu markii markaa waxa weeyaan mili uu gaaro ama milay sida abu xaniifa u lahaana waa ay bixi wa cindahu laakiin xambaliga agtiisa min aلضuxaa lilcasri waxay ka soo bilaabmaysaa duxaday ka soo bilaaba yani waqti duxa waqtigii salaad duxada la tukan jiray ayay ka soo bilaaba lilcasri ilaa inta markaa waxayn salaaddii casri waqtigeeda laga gaarayo ayaanay socon marka xaggaa dambe jumhuurka u waafaqsan yahi marka maalik laga reebo xagga hore ayuu ku khilaafsan yahi xaggii hore ayuu markaa waqtigeeda soo ballaarinaya laakiin haddana lama sheegin meel xanaabiladu ay qabla zawaal ku tukan jirtay bal xataa waxay karaahiyeysanayaan sida qaadi abu yacla ayaa u sheegay in la adimo qabla zawaab marka ficliyan waxay u fuliyeen maaha laakiin madhab ahaan dee madhabkoodu waa sida axaadiista qaarkeed bay markaa daahirkeeda ay daliishadayaan jamaahiirtuna riwaayaadka noocaasa riwaayaad kale ayay waafajinayaan walilguruubi cinda alasbaxi istamar walilguruubi wa ila lguruubi wey ilaa ayuu istamara soconayaa waqtigu cind aصbaxi imaam maali agtiisa isna xaggii dambe ayuu jumhuurka khilaafsan yahayo wuxuu leeyahay ilaa intaay qoraxdu ka dhacayso watigii uhr watigii jumcadu waa uu joogaayo haddii dadki aanay tukanin way tukan karaan iyadoo waqtigii casarka u soo galay jumcihii waa la tukan karaa qadaana maahee waxa weeyaan dee maaratay adaa bay noqonaysaa waktigeedii waa joogaa saasuu markaa abcan dee ma ogolaanayaan in dib loo dhigo ilaa casarka ogaan loo gaarhsiiyo laakiin haddiiba ay dhacdo waa la tukanayaa oo jumco ayaa la tukan buu leeyahay jumhuurkuna waxay leeyihiin kor haddii waqtigii casarka uu soo galay duhur eh, duhur baa la tukanayaa jumco la tukan maayo marka waxay gudda inay dhammaan isla waafaqsan yihiin jumco lama qalleeyo jumcadu qallo ma noqoto oo maaragtay eh, wayna dhaaftay barraynu iska qallayn doona iyo ama caa waynu qallayn ma noqoto waktigeedun baa la tukadaa marka waktigeediibuu maalik ila lghuruub uu ka dhigay wa jamcuhaa qowlihi biinay cashar imaamu maalik agtiisa jamca tukan kara salaad jumce waa labayo toban qof ay salaada jumcadu ku ansaxaysa wlxanafiyu lialaaati khaab xanafigii isagu saddex buu u khudbadaynaya macnaheedu waa maxay afar bay ka ansaxaysaa wey wlarbacuuna lisiwaahumaa wajab wixii labadooda ka soo harayna afartan baa u waajibay wاaahiri kii aahirigaa ah isagu bimuqtadin fadin qanca qanca wuxuu ku qancay bimuqtadin ma'muum fadin keli ah iyo mamuum hal ma'muum iyaa ku filan waayru haadaa waxaan intaa ahaynoo min aqaawiila aqwaal masaladan ku sugana sumica isagana waa la maqlay oo aqwaal kalena way ku jirtaa laakiin intii ugu caansanay waa intaa afartaa qowl maaratay nacam saddexdaa qowl qowlka koobaad ama afar bay noqonaysa marka daahiradan lagu daro qowlka koobaad waa qowlkii imaam maalig oo laba iyo toban ayay ku asixi kartaa maca alimaam oo intii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay qoladii ka yaacday ku soo hawdhay ah abu xaniifa isagu raximah llahu tacala wuxuu leeyay saddex yani xanafigii saddex buu ukhudbadaynaya saddex buu u khudbadaynaya kii xanafiga marka hadda isagii waa ka khudbadaynaye mamuumiintiiba ama saamiciintiiba saddex noqonaya soma marka afar bay isku noqonayaan intaasay ku asaxaysaa buu isaguna yidhi oo iyaguna de waxa weyaan iska jamac in ay jamac noqdaan jamac aan laysku khilaafsano de saddexna jamac ahaan waa laysugu waafaqsan inay jamac tahay intaasay markaa u asixi bui shaafici iyo iyo xanaabiladiina waxay leeyihiin afartan wax ka yar loo khudbadayn maayo jumcana ka asixi maayo weliba imaam shaafici wuxuu xujaysanayaa wuxuu leeyahay ciddii iga horreysay oo dhan cid tiri meel afartan qof wax ka yari joogaan baa jumco lagu leeyahay ma jirto waa xaggii wujuubka markaa deetana taasaa markaa waxaad muddaa in markaa kasii dhalinayo kol haddii aanay ku waajibayn jumce wax afartan meel afartan wax ka yari ay degan yihiin waxay arrintaasi qariino u tahay salaadan inay afartan wax ka yar aanay ku ansaxay waqtigii nabigana calayhi salaatu wasalaam jumcaha lasoo xifdiyey ansaxay ee ugu yari afartan buu ah wax afartan ka yar oo jumco ahaan u ansaxay oo lasoo xifdiyay ma jiro tan maalikna waxay shaaficiyadu leeyihiin saxaabadu way ka weynaayeen wax soo noqon waaye waa soo noqdeen dee jimcihii waa la tukay ha yaacaanoo labayo toban soo haraan lama odhanin may soo noqonin saasay markaa iyagu xanaabilada iyo ay ku tanjiihinayaan laakiin imaamu maalik isagu labiyo toban baa hadhay xadiidka daahirkiisaasi ayuu qaadanaya daahiriyadii waxay yidhahdeen salaadan waxaa lagu ijmaacsan yahay in jamc ay u baahan tahay intaasun baa lagu ijmacsan wax kaloo lagu ijmacay meesha ma jiro jamciina dee imaam iyo macmuum buu ka guntamaa intaasunbaa markaa loo baahan yahay buu yidhahde haddaba wuxuu yidhi wa kownuhaa biqaryatin sharun in magaalo qaryada halkan magaala loo jeeda in meesha lagu tukanaya ay magaalo tahay ama tuulo yani dee dhismayaallahoo markaa qaryo noqonaysa inay tahay waa shardi falaa tasixu kuma asaxdo fii baadiyatin meel baadiyaa kaman jara sida muuqatay markaa eeg maalikiyadu labiyo toban bay ka asaxaysaabay leeyihin laakiin labiyo tobanka waa inay magaalo ku dhex jiraan maaha meel labiyo toban kelihii degan yihiin baa jumco lagu oogay xanafiyadii waxay leeyihiin saddex baa loo khudbaynaya maaha macnaheedu meel saddex qof degan yihiin iyo imaamku ayaa jumco lagu oogayaa male fii misrinja magaalo weyn bay iyagu shardiya weliba waxay leeyihiin waa in magaalada masaajidka ugu weyn dadka aanu ku filay oon dadka qaaday meeshaasunbaa jumco laga oogi karaa marka waxaa laga dadka qarkood inay u fahmaan marka laga xanafiyadu saddexday ku ansixinayaan inuu moodo tuulay meel yaroo iska banaan cidlo oo eh, maaragtay laba guri iyo saddex guri ay degan yihiin eh, xarafyadu ina jimca lago jimcadu way inaga adagyihin xarafyadu xagga shardiga meesha lagu oogayo makaanka markay noqoto meesha jumcada laga oogayo way inaga adagyihin laakiin marka ay noqoto jamcii masaajidka ayay inaga khafiifsan oo jamcii masaajidka inuu afartan gaaro ma shardeyan dee saddex baa ku filan iyo imaamka laakiin magaaladu inay magaalo weyn tahay bay shardeeyeen maalikiyadiina saasoo kale waxay leeyihiin waa in meeshu ay dad degan yihiin jamcun tataqaraa bihim qarya dad markaa magaalo ay magaalo ku noqon karto waa inay degan yihiin meeshaasi kadib markaa haddii labiyo toban ka mida ay yimaadaan jumcadii way ku ansaxaysaa baadiye markaa salaada laguma tukado shardigaasina shardi ay isku raacsan yihiin buu u eg yahay aduu qolada daahiriyada ayuunbaana shardigaa iyagoo ama anfiyaya ama sugaya aanan arag markaa bal iyaga waa la hubin wa kownuhaa biqaryatin sharun shari wey falaa tasixu fii baadiyatin baadiy marka hadii magaalada inta laga baxo meel baadiyaa layska taxusa dhalinyarada markay hor samayn jireen basas inta la kaxaysto maalinta jimcaha baadiye markaa lagu soo tukanayo taasi markaa dee ma noqona jumca ma noqonay walyati baadin yasmacu ladaana walyati ha yimaado baadin qofkii reer miyiga ahaa ee yasmacu ladaana adaanka maqlaya adaanku uu gaarhayay ee magaalada agteeda degana min naxwi qadri farsakhin buu oo qad baana caddaaday yani wax farsak leeg iyo wixii ka dhow farsaku waa saddex mayl baylaha adugu waa inta adaanku uu gaari karo lakiin adaanka halkee laga ictibaarinaya ma mise jaamica ayaa laga adimayaayo deetana la eegaya ilaa halku gaaro mise darafka magaalada ayaa laga adimaya la eegaya halku gaaro taasay kuwii kala duwan yihiin fuqahadu markaa saddex mayl dee waxaa laga yaabaa malaha shan kiilo dhadhow ayay noqonaysa wa khubataani sharuhaa waxaa u shardiya salaaddii jumcada laba khudbadood oo la-aantood asixi mayso wlmushtarad sida la shardiyey fii madhabi nucmaani madhabka nucmaan marka la joogo khubatun faqad hal khudba ayaa shardigu u yahay ta kale waa in lala yimaado laakiin iyadu shardi maaho salaadda haddii hal khudba la khudbeeyo salaaddu waa maca salaati iyo saligii nabiga alayhi salatu salam in khudbadii laga helo cala nabiy nabiga in lagu saliyo wa aayatin aayad qur'aana in la akriyo wasaatin wawgan xarfu cadafkii maaha waa kelmaduu ka mid yahay wa wasaatin marka xarfu cadafkii u qadar marka wasaatna waa wasiya unbay la micnata wa wasiyatin bitaqwa llahi wey taqwadii ilahay alla isu dartaa wmaaliku imaam maalik bimulaqi wacdi iktafa iktafa wuxuu ku kaaftoomay laba khudbadood baa la doonayaa mid walba waa in wacdi ku jiro wax wacdi lagu sheegi karaa waa inuu ku jiro wa mulaqu dikri ladalkuufi kafa xaggii marka kuufiga ama abu xaniife isaga wax uun dikri ilaahay loo sheegi karo ayaa ku filan khudbadihiina mid buu ka dhigay midiina maxaa ku filan midbu kadhig waan jeeda yani aggii ishtiraadka midiina waxaa ku filan dikri ilaahay adduuntuu mimbarkii fuuro subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar ilaah ama subxaan allah ba uu yidhahd waa ku filanta waa ruknigii u dhacaya markaa iyaga agtooda laakiin jumhuurkii taa dhici maayo xanaabilada iyo shaaficiyadu shan rukni bay sheegayaan qaarkood way isku sii khilaafsan yihin laakiin labada madhabba shantaasi waa u muctamid xamdigii ilaha la helo waaye khudbadii nabi kacul madhaan jirin bay salligii nabigana calayhi salaatu wasalaam waa in la helo si aanay jadmaa u noqonin qur-aanka nabigu wuu akhriyi jiray khudbadaha marka waa in ugu yaraan aayad qur-aan laga helo alwasiya bitaqwa allahina dee waa wacdigii iyo maarata dadka in lawaniye ayaa loo jeeda maqsuudkii iyo wacdigii ahna in la helo intaa waa in la hela bay iyagu leeyihiin imaamu maaligna xaggaa wacdigoo maqsuudkii khudbadda ah bu rukni ka dhigay waaya wuxuu yidhi wayajibu linsaatu waxaa waajibaya khudbadii in la dhegaysto loo dhagraareeyo yani aan la mashquulin waxyaala aan lagu mashquulin insaatku waa sidaa waa inaanad ka mashquulin yani waxyaalo kale hadal iyo iyo afcaalba waa inaanad kaga mashquulin wlmualibi imaam shaafici ra'aahu nadban arrintaasuna ayuu u arkaa fii jadiidi lmadhabi madhabkiisa jadiidkaa marka lagu socdo oo alinsaat lilkhudba qadiimku waa maca aljumhuur oo wuxuu leeyahay waa waajib kalaamkiina waa xaaraan laakiin jadiidku waa ti nebigaba lala hadlay iyo arrimahaasuu eegay markaa waxoogaa wujuubkii uu khafiifiyo inaan arrintaasi aanay markaa waajib lagu dambaabayo hadalkii aanu ahayn ayaa meesha uga soo mar haddii imaamkiibaa lala hadli karayo de inaan markaa ma'muumiintii hadalku ka waxaan jeeda mustadiciintii inaan hadalku ka xidhnayn ayaa uu imaamu shaafici halkaa markaa ka deliishay laakiin jumhuurka kale saasay leeyihiin imaamka iyo waxay kala saarayaan iyo dadka dhexdood dadku dhexdood ma wada hadli karaa laakiin imaamka in lala hadlo dee waatii nabiga baa lala hadlay calayhi salaatu wasalaam wasuna lidaakhili rakcataani ilaa cinda alasbaxiyi wanucmaani wa sunna waxaa loo sunnaya lidaakhili qofkii soo galay masjidka iyadoo la khudbadaynayo rakcataani tahiyatlmasjidkii laa cinda alasbaxiyi wanucmaani imaamu maalik iyo maaragtay alimaam abi xaniifa labadaa agtooda maya iyagu waxba la tukan maayo waad soo gersa fadhiisanaysaa laakiin de waa khilaafu nasi waayo nabigu alai isagoo khudbadaynaya ayuu soo galay markaasuu nabiguna ku yihi alayh sala salaam miyaa tukatay maya bugi farkaca ragcatayn wa sunna uslu jumcatin liman dahab wa sunna waxaa la sunneeyey uslu jumcatin jumco mayrigi liman dahaba ciddii jumcada tegaysaa loo sunneeya liman xadara wey ciddii jumcada xaadiraysa ayaa mayriga jumcadu uu sunno u yahay ee dadkii aan iyagu tegayn sunna uma aha wadaaka cinda aahiri fardun wajad aahiriga agtiisa qusligaasi waaba fardi waajibay weeyaan dee xadiiskaaba quslujumucati waajibun ah jumhuurkuna waxyaalo kale isu geynayaano ma waajibinaya wa mudriku rakcati sallaa jumca qofkii imaamka ragcad la soo gaadhaa jumcun buu tukanaya walaysa shartan lilciraaqi rakca laakiin abu xaniife agtiisa in ragcad la soo gaadhaa shardi ma ahee inaad imaamkii oon salaada ka bixin la xiratay iyaa kugu filan haddaad imaamkii oo aan weli salaaddii ka bixin aad la xirato laba ragcadood baa tukan abuu xaniifa sida uu leeyahay oo salaaddii waad soo gaadhay jumhuurku laakiin waxay leeyiin waa in ragcad la soo gaaro marka xadiidkii abuu hureyre man adraka min aljumucati ragcatan faqad adraka aljumuca lakiin lafdigaasi sidaasi markaa waxa weyaan cillad baa ku sugan xadiikii guud une maarata qofka ragcad gaari la sheegayay salaaddii subax iyo salaadii eh, casar iyo laga hadlayay baa looga qiyaas qaadanaya markaa ragcaddii marka la soo gaaro ragcad kalaa lagu dari haddii laakiin ragcad wax keen la gaaray jumhuurku waxay leeyihiin duhur baa la tukan baabu salaati asafari waalkhawfi waalmarad markaa dee abcan ibnu rushdiga haddaad tagtaan waxaan yani mid walba baab gaaru leeyahay laakiin dee waa la isku soo ururinaya saasaa marka hal meel laysuu keenay salaatu safarna waa baab salaat lkhawfna waa baab salaat lmariidna iyaduna waa waa baab gaar wاlqasru yustaxabu lilmusaafiri waأwjaba bnu haabiti wالظaahiri wadaka fi man sayruhu yowmaani waziida ثaliثu lada الnucmaani wالظaahiriyu naatahu bismi الsafr waqiila fi اljihaadi wاlxaji nxasr wman casaa bisayrihi lan yaqsura ila lada الnucmaani id xatman yara wاlmuqtadii biman yutimuha atam wالظaahiri biraddi da اlxukmi xakam wاlqasru xiina jaawaza اlcumraana wafarsq can maliki mudbaana wmakisu bbaldaة wma qasd iqaamaة yaqsurha ilى اlأbad wالshaafiعي bacda ثamaani caشhرة yutimuha wla yudiinu qasrة wmakisu likay yuqiima arbacة atamaha mdu lmuqaamu asmacة وشhرط فرض زائد لأحمدا والحنفي نصف شهر حددا والجمع عندهم يجوز في السفر وشرطه لمالك سير وبر ولم ير الكوفي بغير عرفة جوازه وليلة المزدلفة وغيره يجمع ليلا للمطر والليل عند الشافعي لم يعتبر والعجز عن شرط وإرضاع وداء والشغل أعذار له لأحمد ولم يجيز القصر إن بأس يخف وردها لركعة بعض السلف وجاز تقسيم وأن يؤم في ركعة كلا لكي تتم وعن أبي يوسف نسخ ذا بدا فكل حزب بإمام اقتدى والفرض خلف النفل كالذي مضى وأحمد كالشافعي هنا قضى وفي اشتداد الخوف صلى راجلا أو راكبا مستقبلا أو مائلا وأخر الكوفي الصلاة إن كثر فعل أو استقبال نازل عسر وركن فرضه القيام وقعد انشق وافتراشه فيه يود وافتراشه فيه يود ومالك حب له التربع كأحمد فإن يشق الضجع للجنب أولى ولد الكوفي قلب والشافعي إن يطلق الجنب يجب salaadii safarka ayuu ku bilaabay wuxuu yidhi walqasru yustaxabu lilmusaafir qofkii musaafirka ahaa salaadii inuu qasriyo ayaa mustaxab u ah wa awjaba bnu haabitin waaahir abu xaniife iyo daahiriyadu iyagu way waajibiyeen qasriga alqasru mustaxabu cinda almadaahib aalaaa shaaficiyada maalikiyada iyo xanaabilada waliba maalikiyadu waa maaratay sunna muakada bay yihiin inuu qofku qasriyo oo aanu taami yeelin marka shuruudii la helo ayaa mustaxaba maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa daba caleyh wuu joogtay qasriga abu xaniife iyo daahiridu waajib bay yidhaahdeenoo furidat salaatu rakcatayni rakcatayn laakiin ta hadalka caashaalho radi allahu tacaala canha caaishana iyadaaba iyadoo musaafirada taam yeelaysay markaa dee hadalkeeda looma fasiri karo in la yidhaahdo waxay ula jeedaa laba ragcadood oo aan la biirin karin bay ahaayeen yacni inay inta waajibkii markii hore inay sidaa ahay markii dambe deetana waxa weeyaan la taam yeelay salaaddii muqiimka salaadii musaafirkan ragcateynkeedii loo daayay ayuunbay sheegaysaa lama taam yeeli kara ma aha waayo iyadii baaba taam yeeshayba hadalkan lahay laakiin de aharkaba ibnu cabaas iyo ayaa jira man sallaa fi safari arbaca fakaanamaa salla alfajra arbacan qofkan isagoo musaafir afar tukada sidii qof markaa isagiio aan musaafir ahayn salaadii subax afar tukadayba lamid noqonay laakiin dee caaisha iyo cumaan iyo dadkii kale taam yeelay saxaabada iyaguba ah yaa laga horgeynay calaa kulli xaal eh, ama waa waajib ama waa mustaxab qasri wadaaka haddaba arinkaasi fii man cid buu markaa maaratay eh, ku gaar yahay sayruhu yowmaani socodkiisu uu laba maalmood yahay yani waa masaafatu yowmeyn isagu intuu soconaya ku doono dee ilbiriqsiba ha noqote duu weli yahay oo duulo waxaa laga yaabaa inuu maaragta de wax badan buu yii diyaaradahan u ka dheeray imaam nawowi waaka minhaajka ku oranaya falaw safara fi lbahri faqaaca almasaafata bilaxda ama bisaaca saacad hadduu markaa siddeetankii kiiloba ku jaro ama maarata ayuu yii saacad la sheegayana de lixdankan maaha daqiiqa saac yan waqti yasiir baa loo jeeda marka ma eegayno isaga waaqiciisa ma eegayne musaafadaynu eegayna markaa masaafadu masaafa sayri yowmeyn haddii ay tahay ayaa qasrigaasi uu dhacay waziida aaliun lada nucmaani nucmaan agtiisa maalin saddexaad baa lagu daraya abu xaniife wuxuu leeyahay marka socodku maarata masaafadu ay masaafa alaaata ayaam in saddex maalmood la socdo boqol iyo labaatan kiilo meelahaasay noqonaysaa ayaa qasrigii uu bannaanaanaya waajibna noqonaya inta ka horeysana mana banaana waajibna maaha waahiri waahiriyu naatahu bismi safar daahirigii wuxuu isagu ku xoloolinayaa qasriga magaca safar ama ha dheeraado ama ha gaabnaado markaa jumhuurku iyagu waxay isku raacsan yihiin safarka salaada la qasrinaya waa safarka dheer safar walba ma aha way ogolyihin wixii intaa ka yar inuu safar yahay oo magacii sifar uma diidana laakiin waxay leeyihiin markii aahaartii saxaabada iyo eh, waaqicii ay soo gaadheen iyo culammadooda waxay ka soo gaaheen wixii isu geegeeyeen waxaa u soo baxay safarka salaada la qasrin karaa inuu yahay un safar dheer aanu ah, safar walba ahay ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo sidii laga soo guuriyey weeyaan aahiriyadu laakiin waxay idhahdeen magaca safarunbaa la ilaashanaya magaca safarunbaa la ilaashanaya waa riwaayo imaam axmedna laga sheego waqiila fi ljihaadi walxaji inxasar saxaabada qaar baaba yidhiye qasrigu wuxuu ku gaaryahay inxasara wuxuu ku soo ururay ku soo koobmay fi ljihaadi fii safariljihaadi safarkii jihaadka iyo walxaji xajka safarka jihaadka iyo xajka ah ayuunbaaba salaada la gaabiyaay nin ganacsi u tegey iyo nin hawadiisa gaarkaa u baxay iyo mid booqasho tegey kuwaas salaad ma qasriyaan ibn mascuud radi allahu tacaala canhu madhabkiisii weeyaan cataa ibn abi rabax isaga laftiisuna wuxuu odhan jiray qofkii cibaado u baxay unbaa qasrinay qof ganacsi wax lamid u baxay ma qasrinayo laakiin jumhuurku taamay shariya marka qolyahan sadan lihi ibn mascuud markuu san leeyahay wuxuu eegay safaradii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu u bixi jiray ama jihaad ama xaj waanu qasri jiray de wixii nabigu u baxay qofkii u baxay unbaa gaabinaya cadaana uu yar balaariyo wuxuu yidhi labadaas keliya waa cibaado wixii cibaado ah oo dhan aan uga qiyaas qaado waman casaa bisayrihi lan yaqsura waman casaa kii markaa ku dambaayay bisayrihi socdaalkiisa lan yaqsura salaada gaabin maayo ilaa lada nucmaani abu xaniife agtiisa mooyaane idxaf man yaraa maxaa yeele isagu de wax waajib baabuu arkaaba isaga xaggiisa waa la qaabsani lakin qolyihii kale ee casiimada aanu arkayna ruksada u arkayay waxay leeyihin alrukasu laa tunaatu bilmacaasi macsiyo rukso laguma helo dembi baan samaynayaa fududayna waan helaya dee suuragal ma aha dembiga cuslaynunbuu keenaayo fududayn ma keeno marka laakiin waa alcaasi bisafar waa nin u safray si uu u soo dagaalamo oo kale ama reer reer maanta uga soo diro ama uu jidgooyo u saman u noqdo kuwaasi gaabin maayaan baa jumhuurku leeyihiin xanafiyada iyo daahiriyadu oo iyagu qasriga waajibinaya way qasrinayaan ba ohanaya wlmuqtadii biman yutimuhaa atamu aahiri biraddi da xukmi xakam wlmuqtadii kii ku xidhay salaada biman yutimuhaa cid taam yeelaysa atama wuu taam yeeli waahiri aahirgu isagu biraddi da lxukmi xakama xakama wuxuu xukumay biraddi da xukmi ma yeelin shuruudii qasriga waxaa ka mida bay leeyihin jumhuurku in aanu musaafirku ku xidhanin cid salaada taam yeelaysa ama muqiim bay ka cabiraan qaarkood waxay uga cabirayaan naga itmaamkiibaa sida xukunkiisa oo haddii aad eh, maaragtay imaamkaagii uu mutim yahay adiguna mutim uunbaad noqonaysaa laguma ogolo qasrigii waxaana arrintaas ka sugan tahay ibnu cumar iyo ibn cabaas idinka aroor saxaabo kale oo khilaafsanna lama hayo laakiin daahiriyadu waxay leeyihiin maxaa imaamku maarata isaguna salaadiisu tukanaya ninkana salaadiisu tukanaya eh, markaa dee hadduu ninka kani musaafir ahay kani waa musaafir markaa qasrigiisii ayuu iska tukan karaa waana looga horreeyeyoo eh, qowlkaasi daahiriyada hortood salafkii qaar ka a ah, ibraahim annakhaci iyo eh, ayaa laga sheegay bal xataa taawuus laftiisa ibn kasoo waa ka guurinaya tamiim ibn xadlab sidoo kale isxaaq ibn rahaweyhi oo fuqahadii dambe ah fuqahadii dee maaragtay waktigii casriga aimada ahaa waa ay qabaan qawlka oo daahiradu ku gaar ma ah laakiin saxaabada qowlka laga soo guuriyey jumhuurkuna ay qabaan waa kaa isku sii khilaafsan yihiin jumhuurku markaa ma shardi baa inaad ragcad soo gaadho maalikiin waxay leen haddii ragcadaan la soo gaadha imaamka ayuunbaa itmaamkii kugu waajibay dad lakiin atixaadka dib lagu soo garaa kugu waajibi maayaan shaaficiyada iyo qolyaha kalena waxay leeyihiin kolba haddaad ku xidhatay waa kugu waajibaya itmaamkii bal shaaficiyadu haddii de maalan qof salaad subax tukanaya adigoo maalan salaad casar lagu lahaa ama door lagu lahaa musaafir oo inaad qasrisaxa u lahaa haddaad mid salaad subax tukanaya ku xidhato waa laba ragcadood isaguna soo maha waxay ku le isaga salaadiisu waa taam maqsuuro maaha adna waad taam yeelaysaa oo afartii baad tukanaysaa wuxuu yihi wlqasru xiina jaawaza alcumraana wafarsakun can maalikin mudbaana nacam wlqasru haddaba salaadgaabintu xiina jaawaza alcumraana weeyaan waa markii qofku uu dhismi dhaafo magaaladii markuu ka baxo adoon magaaladii ka bixin ma gaabin kartid laakiin markaad magaaladii ka baxdo markaasuunbaa qasrintu ay kuu bilaabmaysa wafarsakun can maalikin mudbaana wafarsakun farsakna can maalikin maalik baa laga soo guriyey guuriyey farsakhaasoo mudbaana laga soo bilaabayo waktigii uu qofku baana waa baynuunadii uu yani infasala markii magaalada ka baxay kadib farsakh baa loosii tirinaya farsakhuna waa saddex meel sana hore usoo sheegay marka maalik eh, riwaayo laga soo warinaya waxay leedahay magaalada dhinaceedii ku qasrin maayee markuu magaaladiisaa uga baxbaysa markiiba qasarin maayo ee markii uu ka baxay magaalada farsak markuu sii socdo ilaa shan kilomitr afar kilomitr wax noocaasa ah, markuu magaaladii ka soo go'o ayuu qasrinta bilaabi karaa oo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex mayl markuu baxay waa kii qasriyey saddexda maylna waa farsak weeya laakiin de waxay qolyahanka leeyihin halkaas iyo dee maaliku sida muctamadkaa waa halkii nebiga ay salaadu ku qabatee hadday meel ka sokaysa ku qaban lahaydba dee wax wey wuu qasrin lahaa saddexda meel ay sheegaya waa dulxulayfa dulxulayfa ayaa waxay u jirtay berigaa madiina saddex mayl bay u jirtay iminka dee magaalada dhexdeeda wuxuu yidhi wamaakitun bibaldatin wamaa qasad iqaamatan yaqsuruhaa ila alabad wa maakisun qofkii ku nagaaday bibaldatin magaalo wamaa qasada iqaamatan ujeeddadiisuna aanay ahayn inuu markaa halkaa ku noolaado halkaa uu deganaado yaqsuruhaa salaaddii wuu iska qasrisanayaa ila alabadi inta uu nool yahay oo dhanba ee meeshaa uu joogaba mar haddii aanu iqaamo niyoon muddo uu joogayo oo muddada soo socota haddii aanu niyoonin ee markasta uu isleeyahay barri intay doontabaa ku qaadatee wuu qasrinaya washaafici bacda amaani cashara yutimuhaa shaaficigu isagu sideed iyo toban wixii ka dambeeya wuu taabyeelaya marka waa bayn shaafici waljumhuur shaaficiyada laftooda aqwaal baa ku sugan qowlkaa abadan ihi shaaficiyada laftoodu way waa qowl ku jira weeyaan marka jumhuurkii maxay leeyihiin qofkii aan iqaamo niyoon muddo uu halkan joogayo qofkii aan niyoon markasta isla berri masaha dambaad baxaysa wax afar maalmood ka yar mar walba isla markaasaad baxaysa ee haddana ay hawli qabsanayso ee haddana waxa weyaan saas u jooga maha qofka iska joogay kaasi intay doontaba ku qaad sanawaadba ha ku qaadatee hadduu saxiix yar buu sugayaa waa laga yaabaa de warqad yaro loo saxiix mar berri soo noqon leeyihiin maanta wuu saaxib berri wuu maqan yahay safar buu yargalay saafar soo noqonaya markasta saasaa loo celcelinayaa sanawaad bay ku qaadatay waa laakiin du shaaficiyada sida u muctamadkaa sideed iyo toban markay la dhaafto salaaddii u taamyeelay oo afarkii ibn cabaas fa idaa aqamnaa markaan joogno intii nabigu alayh salatu salaam intii uu joogay buu sheegay maka ee uu qasinaya sideed tobankii markaan intaa joogno wixii ka dambeeya waanu taam yeelaynaa intaa haddii ay noqotona waanu qasrinayna hadalkii ibn cabaas ahaabay markaa qaadanaya walaa yudiimu qasrahu marka dee shaaficigii sideed toban hadday gaadho wuu taam yeelayo qasrigiisii isagu joogtayn maayo wamaakithun qofkii isagu nagaay meel ku nagaaday likay yuqiima arbaca si uu afar maalmood u deganaado meeshan qofkii ugu nagaaday atamahaa salaaddii wuu taam yeeli mundu lmuqaamu asmaca laga soo bilaabo wakhtigii uu go'aansaday iqaamada iyo nagaanshaha haddaad magaalo soo gasho ujeeddadaaduna ay tahay toddoba cisho joog sidaadaad u soo gashaba safarkii u kaa dhamaado maxaa la doonayaa salaadaha aad tukanayso dhan ba waa marba haddii niyaadu ahayd afar maalmood joog wa shardu fardin zaa'idin liaxmada in la shardiyo fardi ka dheer afarta maalmood afarta maalmood salaadoodu waa imisa maalin waa shan waa labaatan salaadood labaatankaa salaadood in hal fardiyo ka zaa'idii uu jiro ayaa liaxmed axmed usugnaaday oo axmed isag wuxuu leeyahay koob iyo labaatan salaadood haddaad joogayso sidaad magaalada usoo gashay qasrigii u kaa dhammaado wlxanafiyu nisfa shahrin xadada xanafigii isagu wuxuu xadeeyey bilbarkeed yacni waa shan iyo toban shan iyo toban maalmood haddii ay niyadaadu tahay inaad halkan joogto sidaadaad u soo gashayba qasrigii mumtanic buu noqonaya marka fuqahadii cumuuman way isla ogol yihiin qofkii niyeysta meel inuu muddo joogo in aanu qasri lahay jamaahiirtoodu way isla ogol yihiin laakiin muddada la xadidayo ee qofkii markaa waxa weeyaan halka xadka noqonaysa ayay markaa ay isku khilaafsay jumhuurku markaa afar maalmood bay xaditeen xanaabiladuna waa la mid yani farqiga udhexeeya wax yaroo aad u latiifa weeye waayo maalikiyada iyo shaaficiyada laftoodu waxay meesha ka saarayaan yowm dukhuuli wa yowm lkhuruuj bay ka saarayaan maalintan baxaysa iyo maalintaad soo gelaysa afar maalmood arbacata ayaamin sixaax afar maalmood oo caafimaad qaba bad qaba waxay ula jeedaan aan dukhuul iyo khuruujtoona ku jirin haddii go-aankaaga inaad halkaa joogto waa markaa waxa waxaanay kala baxeen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam yuqiimu almuhaajiru bacda nusukihi bimakkata alaaata ayaam qofkii muhaajirka ahaa wuxuu joogayaa markuu nusugiisa iyo xajkiisa dhammaysta maka waxaa loo ogolyahay saddex maalmood waxaa markaa halkaa laga fahmay saddexda iyo afartu inaan isku mid ahay ilaa hadday isku mid yihiin ninkan saddex iyo afar iyo shan meelaha joog baa la odhan laha markaa saddex iyo afar xagga iqaamada marka laga hadlayo saddex iqaamadeeda iyo afar iqaamadeeda isku mid ahayn baa marka halkaa aimadu ka fahmi oo laba xukunoo kala duwan ay qaadanayaan sidoo kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii xajka uu u yimid maka wuxuu soo galay afartii bishii dilxija waxa markaa uga dhinnaa in xagga iyo mino loo kaco dee maxaa wey maalinkii shanaad iyo maalinkii lixaad iyo maalinkii toddobaad wixii intaa ka dambeeye waa la soconay markaa saddex maalmood oo dhammaystiran oo yowmu dukhuli iyo yowm lkhuruujtana aanay ku jirin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam joogay waanu qasrinay laakiin lama hayo bay yidhaahdeen meel nabiga calayhi salaatu wasalaam oo go-aansaday afar maalmood iyo wax ka badan inuu joogo uu haddana salaada ku qasrinaya lama hayo e waxaa la hayaa meelo uu jihaad u joogay oo e, de waxa weyaan aan muddo la cayintay oo in la joogayo la niyeystay aanay markaa meeshaa caday tabuuq iyo fatxu maka iyo meelahaasi taasay markaa yiradan xad ka dhigeen xanafiyaduna eh, nooc markaa eh, markaa iska taqriibiya bay sameeyeen oo istixsaan ah usbuucayn laba usbuuc qofku maaragtay danihiisa meel waa u tegi karaa xukmigii safarkana kama baxayo iska acbaadii safarku waa iska haysanaysaa marka ilaa shan iyo tobanka ayay xad ka dhigeen wixii ka badan ayay yidhaahdeen waa la taam yeelaya salaada waljamcu cindahum yajuuzu fi safar wa sharuhu limaalikin sayrun wabar walam yara alkuufiy bigayri carafa jawaazahu wa leylat musdalifa waljamcu cindahum fuqahada agtooda salaadihii in la jamciyaa yajuusu fi safari safarka dhexdiisa uu bannaan yahay wa sharuhu limaalikin laakiin maalik waxaa shardi u ah sayrun socod wa barun iyo in beri safarku uu yahay bad haddaad ku safarto waxba jamcin maysa doonaya markaa maalikiya sidoo kale haddii aad meel ku yar nagaatid jamc bayna salaatiin ma jirto qof socda oo calaa dahri safar idaa jadda bihi sayr markaasaa la jamcinaya bay yihahdeen laakiin dee way caddahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu tabuug joogay isaga oo naasil ah inuu jamcinayay salaadaha ilan kharaja iyo dakhala baa xadiidka la cabiraya naam wuxuu yihi wاljamcu cindahum yajuuzu fi safr washarطhu limalikin sayru wabar walam yara alkuufi bigayri carafa marka dabcan de beriga maalikiyadu waxay u shardayaan beriga yani xaggii badda kollayba doontaa lagu dhex tukanayaabay leeyihi doontii oo iska socotaa la tukanaya maxaa jamci looga baahan yahay ila marka berrigii la socdo salaadihii marka la tukanaya waa la hakanaya marka intii laba jeer la kala joogsan lahaa hal mar inta la joogsado salaadii la isdhaafiya hala socdo wey laakiin hadday arrintu badii tahay dee maaragtay oo doontii waa iska socotaa intii waday baa wada qolyahani markaa salaad walba waktigeedii ha isaga tukadaan xaggaasay ka fiiriyeen laakiin jumhuurku kol haddii xukunku uu sugnaaday ma eegayaan markaa waxa weeye aaxaadu suwar ciladii in ay markaa ka xasisho sida imaam alxaramayn uu lahaa idaa tamahada aslun lixaajatin lam yushtarad tawafuru alxaajati fi jamiici suwar haddii xukun sharciga uu sugnaado oo xaajo la miiciisanayo sababkeedu u sugnaado shardi ma aha aaxaadkeeda suwar aaxaad waqaa'icdeeda mid walba in laga helayo shardi ma aha wuxuu yidhi waljamcu cindahum yajuusu fi safar washaruhu limaalikin sayrun wabar walam yara lkuufi kuufigii ma arkayo bikayri carafa meel aan carafo ahayn jawaazahu jawaaza aljamci jamcigii inuu banaanyah ba uma arko iyo wa leylat musdalifa leylat musdalifa meelaan ahay xanafiyo wax jamci bayna salaatiin laydhaha maba qabaan gebigeeda marka laga soo reebo qofkii xaajiga ahaa ee taagnaa iyo markuu habeenkii soo dhaqaaqay oo musdalifo imaado halkaasoo markaa waxa weeyaan duhur iyo casar lagu jamcinayo iyo halkanoo maqrib iyo cishaay lagu jamcinayo mooyaane wax jamci bayna salaatayn la yidhaahdo oo kale maba jiraba ina asalaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquutan iyo axaadiiii asalaatu bayna haadayn waqtayn iyo maarata axaadiiii mawaaqiid oo dhan ayay halkan iyagu markaa ooda ka qaaday waayruhu yajmacu leyla lilmaar wixii xanafi ka soo haray way jamcinayaan haddana lilmaariba u jamcinaya haddii rog jiro walleylu cinda shaafici lam yuctabar shaafici agtiisa habeen inay tahay waqtiga roobku lama shardiyo xataa hadduu maalin doogo duhur iyo casar waa la jamcin oo ciladu waa matarkiiyo roobka markaa ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotay salaadii la jamcin jiray waa la jamcini oo duhur iyo casarna waa la jamcin maqrib iyo cishaana waa la jamcin maalikiya iyo xaabir maxay leeyihiin may waa habeenkiiba ayuunbaa roobku uu saamayn leeyahay maalintii saamayn badan malo aljamcu markaa lilmaar xoogaa tasaahul badan baa iminka dhaca laakiin shuruud badan fuqaada qolyahan ogolin dee qolaan ogolaynbe qolyihii ogolaa laftoodu shuruud bay udhigayaan xadiid sariixana looma hayo xadiid sariixoo sariixa oo aljamcu lilmaar looma hayo jamca rasuul lah salama min ayri khawfin walaa safar walaa maar riwaayadaa jirta maarata waa riwaaya maarata xadiiska kuso aroorto walaa maar halkaasaa waxaa laga milicsaday in markaa roobka in loo jamciya ay jiri karaysa weliba iyaduna waa riwaayo aan maarata xadiiska ku wada sugnayn marka in aan aada loogu degdegin aada la ysaga hubiya bal shuruudii fuqaada u dhigtay waxyaalahaas aada la ysaga hubiyaa way fiicanta wuxuu yihi wاlcajzu can sharطi wairضaacu wadaa wاshuglu acdaaru lahu liaxmada marka xaggan jamciga la joogo xanaabilada ayaa ugu ballaadhanoo walcajzu can sharin in la kari waayo shardi ka mida shuruudii salaada waa waqtigii iyo tahaaradii iyo wa irdaacun iyo nuujin gabadhi ay ilma nuujinayso wa daa daa-un weeyaan waa xanuunkii cudur washuqlu qofkiiba mashquulsan waxyaalahaasoo dhami acdaarun lahu cudurdaaro ayay jamciga u yihiin liaxmeda axmed agtiisa xanaabiladu aljamcu bayna salaataynka waa ku tawasuceen madaahibta kale kumay tawasuceen marka safarkii iyo matarkii oo keliya kumay gaabsanine maradkiina way ku soo dareen maradkaa qowl shaaficina waa la sheegay oo aan muctamid ahay waxaa kale ay ku dareen qofkii ay shuruuddii salaadda wax kamidii ku adkaayeen sida tahaaradii oo kale inuu salaadulba tahaaro qaato ayaa ku adag ama uu tayamumo waa jamcin gabadhii ilmaha nuujinaysay de markaastaa ilmihi yaraa waa ku faardaacaya waxba kusii daynaya markaa najaaso ayaanay ka madhnaanin markasta inay ismaydmaydhay noqonaysaa iyadana waa jamcin kartaa bayadan salaadihii qofkii mashquulsanaa ee maalan shaqo aanu ka maarmayn ku mashquulsanaa sida kasbigiisii oo kale ama ka baqayey ama lahaa cudurdaar acdaartii markaa tarkuljamaacada banayn jirtay kuwaasoo dhan waa ogolayna ilaa sideed bay ka dhigeen acdaarta jamci bayna salaataynka fasaxda markaasi haddana lix kale kusii dareeno maqrib iyo cishaa'iga u gaara lakiin lixdaa maqribka cishaa'iga u gaarkii taqriiban waa wada roob waayo waxa weeya waa almatar althalj albarad aljaliid alwaxal markaa maxay kusoo wada ururtay yadu maaragtay roob iyo aahaartiisii iyo waxaas dhiiqadii malaha ishiin way soo gelaysaa markii roob badan xanaabiladii halkaa jamci ayaa looga soo helay wuxuu yihi walcajizu can sharin shardi ka mid a ah shuruudii salaada qofkii uu markaa ku kadeedan yahay wa irdaacun iyo nuujin gabadhii markaa ilmaha nuujinaysa wadaau iyo xanuunkii wshuqlu acdaaru lahu liaxmada iyo maarata qofkii mashquulsan oo yani ay ku adag tahay inuu kulba salaadii u soo baxo acdaar bay u tahay liaxmada marka nuskhadii dabcadii hore min asbaabihi baa hadda la kelgisiya soo maa acdaarun lahu min asbaabihi waxaan u malaynayaa qoladii masaarida ahayda kitaabka daabacaysay muraajicoodii ayaa ku daray intaasoo wuxuu rabay in acdaarun lahuda lagu bedelo waa dad aclaamulada ka jirta meesheeda min asbaabi aad ku darto way noqonaysaa laakiin de iyagiioo aan um, maaragtay aanaan isla fiirinin bay kitaabka taabiceen marka labadii bay ku wada qoray aclaanun lahu min asbaabihi liaxmed wax markaa isqabanaya maahade ee waa bedel markaa iyagaa ku dara waad ka jaraysaan intaasi walam yujiizu lqasra in basun yukhaf walam yujiizuu culammadii may banaynin alqasra salaadii in la gaabiyo in basun yukhaf haddii balaayo laga baqo iyo cadow iyo wax lamida haddii khawf yimaado alkhawfu laa yaqtadii qasra salaa oo salaatulkhawfku maqsuuro maaha oo soontan ragcatayn un la sifeeyey dee waa marka musaafiriin la yahay ee khawfkii iyo safarkii ay kulmaan laakiin dad aan musaafiriin ahayn haddii salaatulkhawf ay tukanayaan salaadii qasrin maayaan salaadii oo dhamaystiranba ayay tukanayaan waraddahaa lirakcatin bacdu salaf waraddahaa ay qalabaha wuxuu u radiyey maaragtay salaadani liragcatin ragca ayuu u radiyey bacdu salafi salafkii qaar ka midii qaar ka midii ragcaddii salaadii ragcad baabay waa ibn cabaas iyo qolooyin markaa saxaabadii kamid ah, jaabir iyo xudayfe iyo kamid ahaa wa fi lkhawfi ragca marka la baqo yani marka la safro waa laba ragcadood marka la baqana waaba ragcad salaado laakiin jamaahiiru fuqahaa arintaa may qaadanin dee nusuustii waadixa ahydna way khilaafsan tahay in salaatulkhofka ay ragca tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadihii uu tukaday tii cusfaaniyo dii daaturiqaaciyo meelihii uu ku tukaday oo dhan wuxuu tukaday laba laba ragcadood musaafirna wuu ahaa markaa axaadiistaasaa markaa ay jamaahiirtu qaateen wajaaza taqsiimun wa an yaumma fii rakcatin kulla likay tutima wajaaza waxaa bannaan haddaba taqsiimun imaamku inuu qaybiyo jamaacadii oo wa an yaumma uu tujiyo fii rakcatin kulan kulan fii rakatin kula fiatin wey ama kula daa'ifatin daa'ifo walba fii rakcatin ragcad uu imaam u noqdo likay tutima si iyadu u dhammaystirato ragcaddeeda kale ay u tukato waa qaababkii de nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada u tujiyey qaab ka mid oo ansaxay haddaba wa can abi yuusufa abu yuusuf waxaa laga soo guuriyey naskhu daabada kan oo yani in imaamkii inta ragcad lala tukado laga goostoo la yska dhamaystirto oo haddana qolo kale ay timaado intay ragcad la tukato markuu atixaad ku fadhista ay iska kacaan mukhaalafo faaxisha baa ku sugan oo imaamkii la khilaafaya marka arrintaas waa mansuukh inuu yidhi abu yuusuf yaa laga sheegay laakiin madhabkii xanafiyada ma madhabka xanafiyadu waa in ay salaadu baaqi marka marka lagu socdo qowlka abu yuusuf fakulu xisbin biimaamin iqtadaa fakullu xisbin koox waliba biimaamin iqtadaa imaam u gaara ayay ku dayanoo ay markaa imaam ka dhigeen daa'ifo waliba imaambay yeelan oo laba imaam baa kala tujin buu leeyso walfardu khalfa annafli kaladii madaa fardigii oo lagu daba tukado qof sunnaysanaya waa sidii aynu hore usoo sheegnay de waa ti khilaafkooda aynu hore usoo sheegnay axmed baa marka halkan salaatulkhoofka la joogo shaafici lamid ahoo imaamkii intuu daa'ifo tukiyo labadoodii ragcado ama salaadoodii oo ay dhammaystirtaan oy ka baxaan in qoladii kala yimaadaano haddana iyagana uu tujiyo isagu dee mutanafil buu noqonaya iyagiina muftaridiin bay noqonayaan marka salaatulkhoofkana way ku soo aroortay way ku soo aroorto subabta soo arooray bay ka mid tahay qolyihii markaa diidanaa salaatulmuftarid khalfa almutanafil sidiibay u diidan yihiin marka laga reebo imaam axmed oo isagu halkani ogolaaday wuxuu yidhi wafi shtidaadi lkhawfi sallaa raajila aw raakiban mustaqbila aw maaila wafi ishtidaadi lkhawfi haddii baquhu uu darnaado sallaa wuu tukanayaa raajilan xaal uu yahay mid lugaynaya aw raakiban ama mid markaa wax fuusha mustaqbilan xaal u yahay mid qiblada u jeeda aw maa'ilan ama mid ka jeeda uu yahayba waaya wa akhara lkuufi salaata abuxanifigii salaada dibbuu u dhigayaa in kasura ficlun haddii ficilku uu badanayo ama la dagaalamayo lama dagaalami kareerey markaad salaatulkhoofka tukanayso ma dagaalamaysi haddii adigoo dagaalamaya ay kugu qabsato si kale aada weydo salaadda iska dib ila waanan dagaalamaya waanan tukanaya isma qabanaysa bay yidhahdeen fara badan baa meesha imanaysa marka haddii ficilkii uu badan yahay dib baa loo dhigaya salaada aw istiqbaalu naasilin casura ama ficil kuma badnee laakiin qof aan raakib ahayn oo raajil ah oo dhulka taagan ayaa istiqbaalu qiblihii ku adkaaday salaad dib hawdhigo kii raakibka ahaa hadii istiqbaalkuu ku adkaaday isaga waa laga saamaxayaa biili oo de waa kii markii musaafirkii raakibka ahaa ee mutanafilka ahaaba qiblada laga dhaafay marka raakinkii khaaifka ahaana waa laga dhaafaya fardig yani waxa laga dhaafaya istiqbaal qoylihii baa laga dhaafaya laakiin hadduu naazil yahay kaasi haddii istiqbaal quli u suuroobi waayo salaadii dib buu u dhigayaa saasay markaa iyagu yihaahdeen jumhuurkuna daahirka aayadda ayay markaa qaateen iyo hadalkii ibnu cumar radi allahu tacaala canhu beytkaasi markaa saasuu noqo lakin hore waxaa ilaa lada nucmaani qaala ahara iyakun istiqbaaluhu tacasara dib baa loo dhigayaa ayaa abu xaniifa uu yii haddii istiqbaalkii u adkaaday marka halkaa dee raajilkiina laguma qayey ficilkii badnaana lama sheegin marka beytkana ayaa ka daqiiqsan wa ruknu fardihi lqiyaamu waqacad inshaqa waftiraashuhu fiihi yuwaddu wa ruknu fardihi qofku salaaddii faralkee uu tukanayay waxa u rukniya alqiyaam qiyaam baa u rukniya in sifatu salaad lagu sheegay ahayd laakiin maadaama halkan maaragtay waxa weeyaan eh, salaatulmariid uu ibnu rushdi baab u sameeyey dib buu usoo dhigay markaa qiyaamkii halkanu markaa keenay wa ruknu fardihi lqiyaamu salaada faralka ah rukni waxaa u qiyaam wa qacada wuu fadhiisan qofkii inshaqa haddii qiyaamkii ku adkaado waftiraashuhu inuu sidii hay-atulmuftarishka u fadhiisto fiihi yani fii hada lqucuudi ayaa yuwaddu yuxabu la jeclaanaya yani way bannaantay si u fadhiistaabe laakiin iftiraashkaa la jeclaanayaa wamaalikun xaba lahu tarabuca kaaxmadin xaba bimacnaa axaba uwe wamaalikun maalik xaba lahu wuxuu u jeclaaday atarabuca tarabuca soomaali mooji waxay noqonayso waa in labadii lugood la iska horgeeyo se la isu dhexgeliyo ah, sida ardayda qaarkood ay u fadhi culamadu way diidi jireen ardaydu inay saa fadhiiso xalaqaat alcilmiga in sidaa laakiin iyagu iska caadi baan dee filayaayo haddaba curfiba de arrimaha ay u noqonayeen markaa jalsadaasoo kale lama jeclaysan jirinoo yani jalso eh, ixtiraamay ahaan jirin baad moodaa inay ay u arkayeen laakiin de iminka u iska caadi wixii curfiga u noqonay marka taas hay-ada tarabuca ayaa eh, imaam maalik iyo ka axmedi sida axmed isagoo markaa lamida ah, labadaasay markaa jeclaysan iy waay jeclaysan labadaas waxay jeclaysanayaan tarabuc ayay jeclaysa markaa dee xadiid baa soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu eh, fadhiga ku tukanayo uu mutarabic u fadhiisan jiray saxadiisa waxoogaa hadal baa ku jira shaaficina laba qowl buu ku leeyay lakiin qowlka muctamadkaa waa kaa hore oo iftiraashka xanafiyadii baanu waafaqsan yahay waxay leeyihiin isaga ayaa ka dhaqdhaqaaqya oo imika markaad mutarabic u fadhido ayd u baahtaa inaad sujuuddo dhaqaaq badan baad samaynaysa wamaaliku xaba lahu tarabuca ka axmadin fain yashuqa haddii fadhigii uu adkaado idajaca jiif buu ku tukanayaa qofku liljambi wlaa dhinac calaa dhinac buu u jiibsanayaa saasaana mudan oo ka fiican inuu dhabarka u jiibsado laakiin dhabarkana wuu jiibsan karaa wey waladalkuufi abuu xaniife agtiisa quliba arrinta waa la maaragtay dabagedeeyo maxaa la odhanayaa in calaa jambi loo fadhiisto saasuu isagu abu xaniifa leeyihi laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin calaa jambi fain lam tastaic facalaa jambi ayaa dee xadiidka kuba sugnayd marka calaa jambigaa horeeyey washaafici shaaficigu in yutiqi iljamba haddii calaa jambi uu tukan karayo yajib waaba waajibo istilqaagii bannaanba maayo ee qolyaha kale keeba awlaysan bay ka hadleen istilqaaga iyo calaa jambiga laakiin shaaficiya tartiibbaa meesha ka dhigaysaa waxay leeyihiin hadii calaa janbigii uu awoodo istilqaagii maba banaana riwaayo markaa nasaa-i bay sheegeenoo laakiin riwaayadaa waa la soo waayey ibnulmulaqin iyo raggii waaweynaa way soo waayeen ilaa imikana cid markaa meel ku sheegta ma markaa waxay noqonaysaa calaa janbigii waa loo badanayaa inay awlo tahay shaaficiyina way waajibinayaan xadiidka cimraan bn xuseynna fain lam tadfa calaa janbi way ku marka in halkaa laga qaato way dhici kartaa oo la yidhaahdo maadaama xadiidka saas lagu sheegay istilqaagii ha ka dambeeyo laakiin xadiid sariixaynaya oo arrintaa tasriixinaya ma hayno wsal allah wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam